bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaam abi zakariya yaxmni sharafin innawowiy raximahu allahu tacaala qaala alimaamu nawowiyu baabun fi alamri bilmuxaafadati cala sunnati waadaabiha ay haada kani baabun baab weeyaan fi lamri bilmuxaafadati is-amrid lays amray bilmuxaafadati ilaalin cala sunnati sunnada la ilaaliyo oo aadaabihaa sunnada aadaabteeda la ilaaliyo is-amridda lays-amro in la ilaaliyo sunnada iyo aadaabteeda sunnadana waa midda la garanayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam loo tiiriyo ee ka kooban qowlkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo ficilkiisa iyo wixii uu nebiga qariray ee uu qiray isaga agtiisa lagu sameeyey ee uu qiray ama agtiisa lagu yiri ama axwaashii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sunnadu intaas weeyaan marka sunnadaas marka in la ilaaliyo aad loogu dadaalo qaala allahu tacaala alla waxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu wamaa wixii aataakum uu idinla yimaado alrasuulu rasuulkii fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reeba xaggiisana fantahuu ka hara marka waa caam marka sunnada marka lagu leeyahay waa ka caamsan tahay hadda bi hada alistilaax way ka caamsan tahay eh, eh, eh, sunnada ama manduubka waxa loo yaqaano fuqahadu ay u yaqaanaan way ka caamsan tahay oo sunnatu nabiy marka la yidhaha waajibkiina waa soo gelayaa manduubkiina waa soo gelayaa nacam ayb oo waa habdhaqankii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wixii uu waajib yaalay iyo wixii uu sunno yani manduub uu ka dhigay ee uu yani sida ay usuuliyiintu u yaqaanaan manduubka waxay u yaqaanaan wixii ah dhammaan way soo wada gelayaan wa qaala tacaala wuxuu yidhi alla wamaa yandiqu can ilhawaa wamaa yandiqu nebiga ma dhawaaqayo ma hadlaayo canil hawaa hawo xaggeed ka hadli maayo in huwa ay maa huwa ma ahan ilaa hadalkiisu ilaa waxyun un weeyaan waaxyi yuuxaa kaas oo loo waxyoonayo wa qaala tacaala waxau yidhi qul waxaa tidhahdaa in kuntum tuxibuuna allaha haddaad alle kuwa jecel aad tihiin fatabicuunii isoo raaca yuxbibkum allaahu alle idin jeclaadee marka alla wuu idin jeclaanayaa wayakfir lakum wuu dhaafayaa alle dunuubakum dunuubtiinna wuu dhaafayaa ayb marka wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaa waxay tusaysaa marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hadalkiisa dhammaantiis inuu yahay waxyi oo yacni kaftankiisa iyoiyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo kaftan la-aantiisa labaduba inay tahay waxyi inay tahay nacam oo xataa marka uu caroodo waxa uu ku hadlaayo waxyi waay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka bashar iska caadiyo kale ma ahan oo dadka kale yacni wuxuu kaga duwan yahay waxyigaas sidaa marka inuu qofka u ogaado wa qaala tacaala wuxuu yidhi alle laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaatay fii rasuulillahi rasuulka ilaahi dhexdiisa waxaa idinkugu sugan uswatun ayaa idinkugu sugnaatay dayasho xasanatun wanaagsan liman bay u sugnaatay kaana ahaaday yarjuu inuu rajaynayo allaha alle thawaab alle inuu rajaynayo walyowma alaakhira aakhira uu rajey nin rajadiisa alle ku tacalluqdo maalinta aakhirana rajo kalo ama ka baqaayaba maalinta aakhiro kaas ayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam dayasho ay ugu sugan tahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi falaa warabbika rabbigaabaan ku dhaartaye laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka fii shajara baynahum marka falaadan badanaa yacni bacdinaas waxay dhahaan waa waa zaa'ida ayay leeyihiin ey warabbika baa loo jeedaa rabbigaabaan ku dhaartay ayaan ku dhaartay laakiin ibnulqayim waa diidayaa falaadan laada in zaa'idaan la yiraahdo waa diidaya wuxuu leeyahay laadan oo kale macna tawkiid ayay meesha ugu jirtaa oo jumlada yacni aayaddan waxyaabaha lagu adkeeyey aayada aayaddan yacni jumalka ay ka kooban tahay dhowr nooc oo tawkiid ayaa ku jiro laadan baaba ugu ku kuleeyahy nacam walidaalika haddaad aragto qasam dhaar laal lagu bilowday waxa lagu dhaaranayaa nafyi ku jiraa nacam istiqraa' markuu sameeyey saas buu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka nafyi baa gadaal ayaa gadaal ka yimid wahaakadaa nacam ayb waxyaabaha qur-aanka ku jiro ama falaa uqsimu ha noqoto ama ha noqoto dhaar saas oo kale laada lagu bilaabay nafyi baa marka waxa jumlada yacni dhaarta ayaa nafyi ku jiraa ama macno nafyi baa ku jiro sidaasuu leeyay alimaam ibnulqayim raximah allahu tacaala kitaabkan uu marka kaga hadlo aqsaamu lqur'aanka nacam qur-aanka dhaarihiisa iyo meelaha iyo baxuud kale ou aayaddan iyo kaga hadlayaba falaa warabbikan ku dhaartay laa yu'minuuna rumayn maayaan oo yacnii iimaan xaqiiqa a ah laga heli maayo dhaba xataa yuxakimuuka jeer ay kaaga garsoor dhigtaan fii maa kii shajara beynahum dhexdooda ka dhexdhacay uma markaa dabadeed laa yajiduu aynan helin fii anfusihim nafafyaalkooda xarajan aanay ka helin yacnii ciriiri mimaa kii qadayta aada xukunta xaggiisa wayusallimuu ay dhiibaan tasliiman dhiibid wayusallimuu ay yacni sallimaan arrinka ay kuu sallimaan tasliiman yacni hogaansan ama ay kuu hogaansamaan hogaansan wa qaala tacaala alla waxau yidhi fa in tanaasac marka aayaddan dhowr waxyaabood baa ku jirto dhaartu waa qasam qasamku waa tawkiid oo jumlada yacni shayga qofka lagula rabo in lagu baraarujiye ayaa dhaarta ayaa dhaar baa lagu adkeeyaa ayb laadan iyada laftirkeeda waa tawkiid nacam ayb uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta iyada laftirkeeda jumladii hore ayay xoog sii siinaysaa nacam waxyaabahaas oo dhan marka eh, waa waxyaaba marka uu ku sheegay inay adkayn badan ay ku jirto wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin aa ku doodaan shay marka waxaa weeyaan waa nakiratun fii siyaaqi shardi fatacummu marka fii shayin bimacnaa haddaad wax ku doodaan diin ku saabsanba shay kastoo diin ah, yacni iyo habnololeedka iyo waxaasoo dhan ku saabsan haddaad wax ku doodaan faruduuhu ila ilallahi alla u celiya warasuuli rasuulka intii ka ah u celiya in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna inaad rumaynaysaan billaahi alle walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhiro haddaad alle i aakhiro rumaynaysaan alle rasuul u celiya dadka marka waxyaabuhu masaa-ishu waa labo masaa'il markaa iyagu lagu ijmaaco culummadu aanay isku khilaafin masaa-isha ijmaaca iyadu waxaa weeyaan waa waajibba in la qaato oo ijmaaca haddii la khilaafo waaba khatar iyada nacam baa loogu goodiyey qofka hadday mas'aladu tahay mas'ale lagu dooday oo tanaasuc iyo dood oo ay ku jirtana qofku hadda waxaa laga rabaa waajibka la saaray hadduuba u celin karo alle i rasuul inuu alle rasuul u celiyo taasaa waajib ku ah in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna billaahi alla inaad rumaynad rumayseen walyowmi alaakhiri alle aakhira haddaad rumaysan tihiin sidaa yeela oo sidaa yeela qaala alculamaau culamadu waxay dhaheen macnaahu macnihiisa ila alkitaabi wasunnati kitaabkii sunnada u celiya ayb marka ila alkitaabi wasunna imaamu shaafici ba waxaa laga wariyey inuu yidhi faruduuhu ila allahi ilaa kitaabillahi warasuulina waxau yidhi hadduu nebigu marku noolaana de in isagaba loo tago marku dhintayna sunnadiisa in loo celiyo sunadii nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka macnuhu marka waxaa weeyaan kitaabka iyo sunnada in loo celiyo caqligiinana u celiyo lama dhihin dawqiina u celiyo lama dhihin saajiceshiina u celiyo lama dhihin kitaabka iyo sunnada ha loo celiyaa layidhi nam mar haddii assunna lagu yiraahdana adiga waxaad ogaanaysaa waa sunnadii xilligii nebiga iyo asxaabtiisa wixii sunnada sunno ahay yaa laga hadlayaa nacam marka qofka hadduu sidaa u jeedo marka kitaabka iyo sunnada hadduu leeyahay sunnaduna uu u fahamsan yahay tii nebiga asxaabtiisa in ay tahay de qofkaas waa toosan yahay nacam soo ma garan haddii marka dadka loo sii bayaaniyana marka la yidhaha kitaabkii iyo sunnadii iyadoo sunnada iyo kitaabka iyo sunnada fahamkoodana laga qaadanayo oo lagu salaynayo fahamkii nebiga fahamka asxaabta iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin iyaduna marka waxaa weeyaan waa isku mid nacam oo iyaduna marka sidaasna way tahay taa marka in kitaabka iyo sunnada loo celiyay waqaala tacaala waxauu yidhi man yudiici rasuula rasuulka qofkii adeeca faqad adaaca allaha alla ayuu adeecay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa innaka adigu latahdii waad hanuuninaysaa dadka ilaa siraatin jid intii ka mustaqiimin toosan ayaad ku hanuuninaysaa siraad illaahi alla jidkiisaa ku hanuuninaysaa intii ka wa qaala tacaala alla waxau yidhi falyaxdarha ka digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafayaan can amrihi nebiga arrinkiisa an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna ow amase yusiibahum oo asiibo cadaabun cadaab cadaabkaas oo aliimun xanuujiyo aayaddanna marka can amrihi o can sha'nihi weeyaan nebiga sha'nigiisaa loo jeedaa marka waxaa soo gelaya afcaashii iyo turuugtii labadaba nacam alafcaalu waturuuk waxyaabihii nebiga uu sameeyeyna waa in la sameeyo inaan la khilaafin waayo waxyaabihii nebiga diin ahaan uga tegeyna waa inaan la khilaafin aan la samaynin tarkiga maxaa wixii nebiga uu ka tegey iyadoo maca qiyaami lmuqtadi muqtadihii iyo wixii dhibaato u gelinaya uu joogo baahidii ay jirto maanicna uunan joogin wixii nebiga uu sidaa uga tegey hadde waxaa weeyaan nebiga inaad ku raacdo adna a ka tagto haddii laakiin aad samayso wix nebiga uu ka tegay waad khilaaftay nebiga caleyh salaatu wasalaam walidalika alimaam eh, abulmudafar asamcaani mansuur bn cabdiljabaar asamcaani kitaabkiisa layidhaha qawaadicu aladila aayaddan marka uu soo qaatay can amrihi yacni turuugta inay soo gelaysana waa sheegay nacam oo haddiina la yiraahdo wuxuu yidhi can amrihi eh, nebigu wuxuu ka tegeyna mawaajibba in laga taga haabaan dhahay inaa buu yidhi nacam maxaa yeele can amrihi ay can sha'nihi weeyaan buu dhah saasay soo gelaysaa nacam saasayna salafka u fahmeenba oo imaam malik eh, raximah allahu tacaala waxaa laga wariyey eh, sida ibnu wadaax alqurdubi uu warinaya kitaabkiisa albidac waxa uu ku wariyey meelo badanna looga wariyey sidoo kale nin inuu yidhi eh, xageen ka xarmadaa min ayna uxrim markaasuu yidhi meeshii nebiga ka xarmada ka xarmo markaasuu wuxuu yidhi maya masaajidkiisaan ka xarmanaa qabriga agtiisa markaasuu yidhi inii akhshaa calayka alfitna fitnaan kaaga cabsanaya wa ayu fitnatin fii amyaalin aziiduha oo fidnada ku jirtaa waa maxay buu yidhi dhowr mayl oo aan aniga ziyaadiyo maxaa fidno oo dhiboo ku jiro markaasuu wuxuu yidhi allah wuxuu dhahayaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun waa kaas imaam axmedna fitnada wuxuu ku macneeyey ridda diintoo laga baxaba inay keento sunnada nebiga waa la khilaafo waa jaranjaro qofku waa khilaafaya markuu khilaafo caadow ka dhiganaya waxaa ku xigto inuu iyadiiba ku jees jeeso ama uu iyadii laftirkeedii eh, eh, u diido ou inkiro hadhow marka gaalnimadu un hal mar gaal ma wada noqonayo uun darajaba darajay u dhiibaysaa waana khatar marka waana la arkayba dadka noocaasoo oo oo markii hore waxaan sunno waajib ma ahan sunno waayo ay taagnaayeen markii dambena inay dadka ku ceebeeyaanay gaareen markii dambena inay inkiraanba iyadiiba ku jeesjeesaan jeesaan marka in layska ilaaliyo waay aw yusiibahum ama inuu asiibo cadaabun cadaab cadaabkaas oo aliimun mu'limun xanuujiyo wa qaala tacaala wadkurna xusa maa yutlaa waxaa la akrinayo haweenkii nebigaa lala hadlayayo maa waxa yutlaa la akrinayo fii buyuutikunna guryihiina dhexdooda lagu akrinayo oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ah waalxikmati oo xikmadda ah aayaadka alla waa qur'aankii xikmadana waa maxay sunnada nebiga waay sala allahu aleyh ali wasalam walaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan kathiiratun way fara badan yihiin wa ama alaxaadiidu axaadiidka falawalu xadiidka koowaad can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal dacuunii iga taga maa intii taraktukum aan idinka tegaayo inamaa ahlaka waxaa halaaga man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey kathratu su'aalihim su'aashooda badnaanteeda waikhtilaafuhum iyo khilaafidooda calaa anbiyaa'ihim nebiyadooda ay khilaafeen fa nahaytukum haddaan idinka reebo can shayin wax fajtanibuuhu ka dheeraada waidaa amartukum haddaan idin faro biamrin arrin faatuu la imaada minhu arrinkaa kala imaada xaggiisa mastadactum waxaad awoodeysaan xadiidka marka baabka waxaa looga qaadanayaa wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim ambiyada ilaahay oo la khilaafaa halaag baa ka dhasho halaagu wuxuu ka dhashaa ambiyada ilaahay oo la khilaafo haddaba marka sunnada oo la laasimaa marka raxmad baa ka imaanaysa marka nacam ayb baabku marka halkaasa ah marka uu xadiidka baabku meeshaas iska leeyihiin waxaa kaloo xadiidkanwaxaa xadiidkan laga qaatay isagana awaamirta iyo nawaahidu inay kala culus yihiin oo yacni shay awaamirtu eh, waxyaabaha eh, shaaricu uu ku amray alle rasuul ay ku amreen awooddaadaa lagu xiro inta aad ka awoodid baad kala imaanaysaa waxyaabaha laakiin lagaa reebay gebi ahaanba waad ka fogaanaysaa waad ka dheeraanaysaa su-aasha badan ee la diidayna waxaa weeyaan waa midda ku dhisan madax adeyga iyo qofkan uun iska tijaabi keliya oo aan cilmi doon qofka uunan ku ahayn athaani xadiidka labaad can abi najiixin alcirbaad bni saariya radia allahu canhu waxaa laga warinaya qaala waxa uu yidhi wacdanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka ayaana wacdiyey mawcidatan waano baliiqatan xeel dheer wajilad ay cabsata minhaa waanadii alquluubu quluubti wajilad minha alquluubu quluubtu ay la cabsatay waanadaasi wadarifad ay ilmaysay minhaa waanadaas ah, wadarifat alcuyuunu indhihiina ay ilmeeyeen minhaa waanadaa darteed ama waanadaas xaggeedii ay marka indhihii ka ilmeeyeen marka mawcidatan baliiqatan buu yiri nebigu mawcidadiisu marka waa xeel dheereed waana la amrayba laa siyamaa munaafiqiinta inuu aad iyo aad marka eh, ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqaa ayuu yiri alla subxaana wa tacaala sidoo kale waanada nabiga caleyh salaatu wasalaam quluubtay saameynaysay indhahana waa kaga ilmeysiinaya marka isaga laftirkiisana waa laga garanayaba nacam oo saxaabigu wuxuu leeyahay kaannahu mundiru jeysh waxaad moodaa nebiga inuu ciidan u digay yaquulu sabaxakum wamasaakum war cadowgii baa idinku waabariistay waa idinku galabaystay sidaa isagoo nin ciidan u digayoo kale war ka baxa u dhahayoo kale ayuu dadka ugu digi jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayb fa qulnaa waxaanu niri yaa rasuulallah rasuulka ilaahi kaannahaa waxaadba moodaa mawcidatu muwadicin mid ku wax sagootinaayo waanadiisii oo kale qof naga tegaayoon dib noogu soo laabanaynin oo na sagootinaayo waanadiisii oo kaleaadba moodaysaa middaane fa awsinaa ee noo dardaaran marka asxaabta diinkooda ahmiyadda oo u lahaa yacni say diinta uga fakarayeen iyo dardaarankii nebiga iyo xaaladaha nebiga say u qiyaasayeen qof aan yacnii dar daryeel gaara qof aan siinaynin ma dareemi kara waxaanoo kale marka markuu nebigu wacdinaayo waa si gaara bay u danay jireen danayntaasaa marka waxay keenaya inay yidhaahdaan waxaadba moodaa sidii qofna sagootinaayo kale waanadiisa eeda rasuulka ilaah noo dardaaran qaala waxau yidhi uusiikum bitaqwa llahi alla cabsidiisaan idiin dardaarmayaa wax la dardaarmay ugu weyn tahay walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah dadkii hore iyo dadkii dambeba iyadaa loo dardaarmay taasi marka waa beyna allaahi wa yani waa wixii qofka aakhiradiisa iyo adduunkiisu ay ku hagaagaya wa samci wadaacati maqal iyo ka dambayn dadka madaxda yacnii laga dambeeya wain ta'amara calaykum haba idiin madax noqdo cabdun addoon xabashiyun xabashi loo nisbeeyey nacam yacnii mujtamaci markaas jooga dabcan addoon qof addoona haddana madow yacni meesha uu ka joogo waa la fahmi karaa nin noocaasa ah haddii uu madax idiin noqdo takhallub oo wax ku qabsado in ila cabdigu si kale kuma qaadan karo mogta addoon si kale xil kuma qaban karo waa wuxuu ku qan karaa keliya inuu takhallub xoog wax ku maroorsado mogta hadday marka ay u sugnaato xoog uu wax ku qabto iska adeeca nacan ayb oo yacnii daaca eh, waxa uu la eh, maslaxada yacni aad aad ka helaysaan iyo marka loo fiiriyo dhibka uu xaggiisa ka imaanayo waxaa badan yacni marka isaga la waaye dhibka imaanayo nacam ama la adeeci waayo xaggaasaa laga fiirinaya marka ayb wasamci wadaacati wain ta'amara calaykum cabdun xabashiin marka tanna adduunyadooda ugu hagaagayso oo muntadam ku noqonayso nacam wa inahu shaniya man yacish qofkii noolaada minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fasayara ikhtilaafan kathiiraa ikhtilaaf fara badan ayuu arki doonaa marka calam min aclaami nubuwa nebiga waa wou sheegay sidii oo u sheegayna u dhacday mucjizaadkii nebigay ka mid tahay facalaykum waxaad ogaataan bisunnatii sunnadeeda ku dadaala oo laazima wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina khulafaau araashidiin sunnadoodana ogaada oo yacni laazima oo ku dhaga almahdiyiina ee hanuunsanaa cadduu calayha binnawaajidi goosdambeedka ku qabsada wa iyaakum iska ilaaliya iyo wa muxdathaati alumuur waxyaabaha diinta lagu soo darisiiyo fa ina kula bidcatin bidco kasta dalaalatun baadi weyn rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in sunnada qofku haddaanu sunnada ilaalinin bidcow ku dhacaya hadduu bidco ku dhacana waa baadi marka xadiidku halkaas ishaaraya waana min jawaamici kelimi nabiy sala allahu aleyh ali wasalama fa ina kula bidcatinna laba waxaa ku jira cumuum kullu oo adawaatu min siiq alcumuum weliba sariix cumuum ku ah iyo nakiratun udiifat nakirada haddii la idaafeeyo annakiratu idaa udiifat tacumu iyadana soo ma garan laba siiqoo marka waxaa ku jirta oo cumuum ah ayb bacdi naas marka waxay leeyihiin kulluda laftirkeeda mararka qaar yacni inay wax ka baxayaan cumuumku ay wax ka baxayaan baa laga fahmaa waxay soo qaadanayaan tudamiru kula shayin biamri rabbihaa dabayshii reer caad loo diray wax kasta waa baabi'inaysa amarka rabbigeedii ku baabi'inaysa hadda dhulkii iyo ma baabi'inin bay dheheen nacam kuwaas marka iyaga waxaa loogu jawaada biamri rabbihaa baaba leeyiri dhulka allaan amrin inay cirka dhulka baabi'iso dabeyshaas iyo nabiyullaahi huud iyo inay baabi'iso ma laakiin dabaysha cid ilaahay amray inay baabi'iso ma ka tegin cumuumku marka kullu cumuumin bixasabihi aa la yidhaahdaa kullu cumuumin bixasabihi nacam marka cumuumka kulludan waa shaqaynaysa allah waa bixasabihi wixii ilaahay u diray halna kama tegin marka cumuumka waa joogaa mar walba walidaalika marka culummaduna waxay u fahmeen meeshan kullu bidcatin dalaala qaacido guud inay tahay u fahmeen hoosteedana ay soo gelayso furuuc fara badan ma aan sida dadka bidcada taxsiiniya ay aaminsan yihiin oo kale oo iyagu waxay leeyihiin shayga bidcada qabiixa ah ee xun waa inuu nas gaara kusoo arooraa bay ku leeyihiin haddii la yidhaha bidco kastaa waa in nas gaara ay wadato yaan tanna la samaynin oo tanna la samaynin haddii la yidhaahdo qaacidadan guud marka fa ina kulla bidcatin dalaala waa qaacida ilaa ma ogta bidco kastaa waa baaday maxay macnoo ku fadhinaysaa marka haddii bidco kastaa nas gaara loogaga baahan yahay iyadoo tan marka hadalkan hadal maalaa yacni buu kusoo baxaya mogta mana ahan hadalka rasuulka caleyh salaatu wasalaam maalaa yacni ma aha ibnu xajarna kitaab lictisaam inay qaacido guudtaha waa ishaaraya ibnu rajabna jaamic jaamiculculuumka waa ku ishaaraya marka bidcadu bidco kastaa wax kastoo yacnii eh, aan eh, shay kastoo yacni bidco sharci ah ah shay kastoo sharcigu bidco u yaqaano u fiirsa sharcigu ou bidco luqada ma aha sharcigu ou bidco u yaqaano oo macnihii iyo yacnii qeexitaankii iyo tacriifkii bidcada sharciga ahayd shay kastoo uu ku dhawoobayo dalaala waay baadi waay lama qaybiyo culummada bidacda u qaybisa shan iyana waxa ay qaybiyeen waa bidcada macnaheeda luqada ah nacam walidaalika ibnu kathiir badiicu samaawaati waalardi markuu fasiraayo wuxuu keenayaa hadalkii cumar oo nicmat albidcatu haadihi bidca luqawiya inay tahayna ishaara bidcadan yacni in loo isticmaalo macnihii luqada ee tii sharciga inaynan ahayn ee ahayd dariiqatun fi diini mukhtaracatu daahi sharciya yuqsadu bisuluuki caleyha almubaalagatu fi tacabud ma ahan taa ma ahan taa mancam ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu leeyahay bidcada sharciga kulluhaa madmuumatun waay nacam dhammaanteed waa madmuum buu yiri soo xagarta maaha marka midaas marka waxaa weeyaan hadalkaas xataa nicmat albidcatu haadihi inuu saa yahay waxaa ku tusaayo dabaqaatu dabaqaatu ibni sacd fii tarjamati iyaas ibni mucaawiya wuxuu ku sheegay atharkan cumar waxaana uu yidhi lain kaanat haadihi bidcatan fala nicmat albidcatu hiya ayuu yiri nacam sumjifeer hadalkaas haddiiba ay tan bidca tahay fala nicmat albidcatu hiya bidco wanaagsan iyadaaba bidco u wanaagsanaateba tan marka lain kaanad fiiri waa waxaa ku jira maashe inay haddiiba ay tan bidca tahay maba ahan waayo macnuhu moogtahay marka siyaaqaasna marka wou fasiraaba nacam wax loo jeedo shay nebiga laga soo gaarayna ahayado saddex maa habeen waa kii isaga uu ku tukaday culimmaduna yacni dhaqankooda waxyaabo fara badan oo nas sariixa aan loo haynin ayay waxay ku radiyeen axaadiista noocan oo kale ah oo imaamu nawowi oo kale ka mid a ah, raximahu llahu tacaala kitaabkiisan majmuuca marka uu leeyahay tahwiibka asalaatu khayru min annowm dad baa waxay dhaheen buu yidhi alxasan ibnu saalix ibni xay ayaa waxuu qabaa isaga cishaha in lagu yiraahdo annaga daliilkeenna waxaa yidhi man axdaa fi amrina haadaa maa leysa minhu fahuwa iyo man camila camalan leysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun sababtaa maba soo aroorin uu yidhi tan cishaha kuma soo aroorin uu yidhi fajarkay kusoo aroortay buu yidhi soo ma jeedin marka muxuu deliishaday qaacidadaas guudow deliishaday eh, ah eh, man camila camalan leysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun wahaakada salaatu raqaa'ib markay radinayeen salaatu raqaa'ib salaadan layra ama rajabiyada nas ma jira dhahaayo salaatu raqaa'ib ma jirto ama waa bidco nebiga ma dhihin caleyhi salaatu wasalaam laakiin wax kale maahan waxaa laleeyahay nebigaynan ka sugnaanin bidco kastaana waa baadi taa unbay deliishanayeen culummada marka waa inaad u fahamto naskan qaacido guud inuu yahay oo yani yandariju taxtahu furuucun kathiira ayb eh, rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix annawaajidu bidaali lmucjamati daal la dhibiceeya la aqriya alanyaabu micyaha weyn waqiila aladraasu goosahana waa la yidhi athaalidu xadiidka saddexaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal kullu ummatii ummadeyda dhammaanteed yadkhuluuna aljannata jannaday galayaan ilaa man abaa qofkii diida mooyaane qiila waxaa la yidhi man ya'baa oo yaa diiday yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala man adaacanii qofkii aniga adeeco dakhala aljannata jannada ayuu galay waman casaanii qofkii caasiyana faqad abaa waa iska diiday inankaas jannadii buu diiday rawaahu lbukhaariyu marka daacada rasuulka jannadaa lagu galaa cisyaanka nebiga lagu caasiyana naar baa lagu galaa idan waa waajib sunnada nebiga marka in la ilaaliyo rawahu lbukhaariyu alraabicu xadiidka afraad can abi muslimin waqiila abi iyaas salamata bni camr bni alakwac radia allahu canhu ana rajula nin akala cinda rasuuli illaahi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga agtiisuu ku cunay bishimaalihi bidixdiisa faqaala waxa uu yidhi nebiga kul biyamiinika warniyo midigtaada ku cun qaala waxau yidhi laa astadiicu anii ma awoodayuu yidhi waa kibiru u yidhi qaala waxa uu yidhi lastadacta allow aadan awoodin marka in mararka qaar lagu ad adkaada dadka sunnada fududaysanayo kale oo habaar iyo yacni qofka weyn oo mathalan habaar iyo ama u zajri iyo qaylo iyo canaan inuu yacni canaantaan u jeedaa taasi marka inay bannaan tahay maa manacahu kama celinin ila alkibru kibir un baa ka celiyey famaa rafacahaa ninkii ma uunan kor yeelin gacantiisii ilaa fiihi afkiisa uma uunan kor yeelin halkii ay ku qallashay gacantiisii kor waa u qaadi waaye waa nin marka sunnada nebiga waa ciqaabtan ayuu helay marka waa nin sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam isaga marka waa nin sunnadii nebiga sala allahu aleyh waali wasalama diiday oo diidmo ku sameeyey oo aan wax hadda laa astadiicu markuu leey ma awoodi macnihiis waxaa weeyaan anigu ma eh, wou samayn karaa laakiin isaga ayaa kibir buu u dhahayaa sidaas nacam ayb laakiin qofka filxaqiiqa aan awoodinba sidiisaba dhib male iyo kaas nacam qofka hadduu maalan gacantii midig la-yahay oo kale ama una kor u qaadi karin oo kale taas iyada dhib ma leh llaha ma stadactum laakiin nin awoodi kara inuu yidhaha maya ma ku cunaayo wuxuu ka asbanayaa marka taas rawaahu muslim alkhaamisu xadiidka shanaad marka sunnada nebiga inaan la fududaysan karin oo cuntadii iyo cabiddii maxaa ka macnaa inaan la dhihin alkhamisu xadiidka shanaad can abi cabdillaahi annucmaan bni bashiir radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam aan maqlay yaquul isagoo leh la tusawunna sufuufakum wallee sufuuftiina sinteen oo sinteen aw amase la yukhaalifana allaahu alla wuu isweydaarinayaa oo isweydaarinaya beyna wujuuhikum wejiyadiinna wejiyadiinna hadday isweydaartaanna yacni qulubti waa isnacday waa calayhi hadday quluubta isnacdana wax aad isu sheegi kartaanaaba yaraanaya nacam ayb quluubtu marka ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa isagaa hadduu doonana isu keeno hadduu doonana isaga kala eriyo marka waa ilaahay waa ka dhahayo wa allafa beyna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiica maa allafta bayna quluubihim waxyaabaha marka ilaahayna daacadiisa kulamaa lagu dadaalo sunnada nebiga lagu dadaalo quluubtu soo jeclaanay nacam sunnada quluubtu ma kala eriso nacam taas in la ogaado la fahmo waa nacam haddaad aragta marka laba qofoo sunno wada sheeganayo quluubtooda ays israbin waxaan sunno ahayn baa ku kala dhex jira nacam ilaa sunnadu hadday saafi tahay oo qofka uu ilaahay u saafi sunnadii yacnii sunnadii saafiga ahayd ou haysto ikhlaasna uu leeyahay in allahu tacaala qofka waxaa weeyaan dadku way isku jeclaanayaan waxaa dadka un tafaruq u keena waa baqyi iyo jahli waay waa jahli iyo baqyi sheikhulislaam ibnu taymiya siduu yiraahdo haddii marka ilaahay sunnada laga weecdo laga leexdana maxaa imaanaya marka isnacayb walidaalika bidcada mar walba maqruunatun bilfurqa kamaa ana sunnata maqruunatun bilijtimaaci wali'tilaaf sunno aan i'tilaaf lahayn sunno saxa ma ahan dabcan itilaaf ay leedahay bidcaduna furqay leedahay kun noocay usii kala baxayaan nacam mar kasta marka eh, in looga dayo waayo nabiga caleyh isalaatu wasalaam sunnadiisa sufuufta la simaa intaa yacni lagu khilaafaa waxay keenaysaa qulubtu inay isnacdiyo wejiyada wafii riwaayati limuslimin kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wsalam rasuulku waxau ahaa yusawi sufuufanaa sufuufteena inuu simayo xataa kaanamaa waaba isaga xataa kaanamaa yusawii waaba isagoo ku simaayo bihaa sufuuftii alqidaaxa ul ayuu ku simaaya xataa idaa ra'aa kolkou arkay annaa annagu qad caqalnaa inaan garannay canhu xaggiisa aan ka fahmnay markuu is yidhi allay leeha yacnii way fahmeen safkii iyo ahmiyadiisii huma kharaja yowman maalin buu soo baxay fa qaama waa istaagay xataa kaada ilaa uu ka sigayba an yukabbira inuu allahu akbar yidhaahdo fa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin baadiyan sadruhu laabtiisu ay soo hore u soo baxsan tahay soo muuqato fa qaala waxa uu yidhi cibaad allah latusawunna sufuufakum sufuuftiinni waad simaysaan oo simaysaan aw amase layukhaalifanna allaahu alla wuu isweydaarinayaa beyna wujuuhikum wejiyadiinna waxaa laga qaadanaya marka imaamku inuu ku dadaalo safka simidiisa oo sunnada nebiga iyadana ka mid tahay dadkuna haddii loogu yeero waa inay ogolaadaan iyaguna ayb asaadisu xadiidka lixaad can abi muusa radia allaahu canhu qaal ixtaraqa beytun guri baa gubtay bilmadiinati madiine dhexdeeda calaa ahlihi dadkiisii buu ku gubtay min alleyli habeen falamaa xuditha rasuulullahi sal ly salam nebiga markii loo sheegay bishanihim shanigooda qaala waxa uu yidhi ina haadihi naara dabkan caduwun lakum cadow bay idiin tahay fa idaa nimtum haddaad seexanaysaan fa adfi'uuhaa cankum iska demiya fa adfiu haa cankum xaggiina ka damiya muttafaqun calayhi marka sunnadii nebiga ayaa sidan baa ka mida nacam faynuusta in laga damiyo guriga ama shayga yacni dabka iyo wax daba iyo hadday baxayaan in marka laga damiyo haddaan sidaas la yeelin marka waxaa weya xataa qofka maslaxadiisa adduunyada ka dhumaysa hadduu sunnadii nebiga ka taga caleyh isalaatu wasalaam waana ku badan tahay saas oo kale axaadiista waxaa ka mid a nebiga caleyh salaatu wasalaam inuu yidhi qofkii habeenkii dufan iyo wax lamida inta cuno ee aan yacni ka dhaqanin oon iska dhaqin oon iska nadiifinin ee ay wax ku dhacaan falaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa un ha eedeeyo mararka qaar qofka sunnada nebiga maslaxadiisa dunyawigaa ku jirta xataa iska dhaaf qeertaad midda aakhire eh asaabicu xadiidka toddobaad canhu isla abi muusa waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ina mathala maa bacahanii allaahu alla wuxuu ila soo bixiyey wuxuu la mid yahay bihi ka oo alle ila soo bixiyey min alhudaa ee hanuuna iyo walcilmi cilmiga ee cilmi ah ka mathali kaytin roob ayuu la mid yahay la tusaaleeyahay roobkaas oo asaaba ardan dhul asiibay dhul ku da-ay fa kaanad waxaa ah minhaa dhulkaa waxaa ka mida daa'ifatun qayb dayibatun wanaagsan qabilat ilmaa'a biyaha aqbashay dhulkii waxaa ka mida qayb wanaagsan oo biyihii aqbalayso fa ambatat ilkala'a daaq soo dhalisay walcushbal kathiira iyo caws fara badan wa kaana minhaa dhulkii waxaa ka mida ajaadibu dhul gawaan ah amsakat ilmaa'a biyihii bay celisay fanafaca allaahu ilaahay baa ku anfacay bihaa iyada annaasa dadka fa sharibuu minhaa way ka cabeen wasaqow way ka waraabeen wa zaracuu way ka abuurteen wa asaaba daa'ifatun kooxna oo minhaa ka mida oo xoolahoodiina waa ka waraabsadeen asaaba daa'ifatan qeyb ayuu asiibay roobkii oo minhaa dhulka ka mida ukhraa kale inamaa hiya inamaa wax kale maana hiya iyadu qiicaanun weyaan waa dhul bannaan weyaan dhul bannaan oo biyihii laqaaya laa tumsiku maa an biyo aan celinaynin laa tumsiku maa aan biyo ma celinayso walaa tumbitu kale an daaqna dhalin mayso soo dhalin mayso biyihiina waa laqaysaa daaqna ma soo dhalinayso iyadiina marka waxaa weeyaan biyihiina dadka uma celinayso fadaalika kaagaasi mathalu man qof oo kale weeyaan faquha fahmay fii diinillaahi tacaala ilaahay diinkiisa wa nafacahu uuna ku anfacay maa bacahani allaahu bihi wuxuu alla ila soo bixiyey facalima bartay wa callama dadkana baray ayb qaybtan marka laba ayaa iskula wada soo gelaysa nacam saddex dhul baa la sheegay waa in saddex qayboodna marka yani tashbiihi waxaa weeye waxaa laysku shabahayaa saddex waxyaabooda saddex waxyaabood lagu shabahayaa yacni marka qeybta koowaad dhulka roobkiina biyihiina qaatay cawskana soo dhaliyey iyo beeraha ee dhulka ugu fiican ah dhulkaas isaga marka waxaa lagu mithaaliyey qofka diinta fahmay dadkiina baray yani waxaa weyaan diintiiba u fahmay isaga waana ku dhaqmay ahlu istinbaadna waayahay nusuusta yacni waana xifdiyey waana waana waxna waa ka istinbaadi kara axkaam buu kala soo baxayaa oo waa fahmay diinka saas uu faqiih ku yahay waa qof yacni faqiihna ah raawina ah oo xadiidkiina xifdisan kuna camal falayo ayb marka raggaasoo kale marka mathalan yacni imaam alimaam maalig oo kale imaam shaafici oo kale imaam axmed ibnu xambal oo kale imaamu albukhaari imaamu tirmidi imaam abu daawuud a'imadaas tirada badan oo kale oo xadiidkiina taqaano istinbaadkiina waxna ka fahmi karto o kala bixi karto ragna iyagu marka waxaa weeyaan waa dhulka biyaha celiyey cows yaxba uma soo dhalinin iyo daaq iyo beero midna laakiin biyahou dadka u celina waa balliyo dhul balli ah iyo galal dhulkaasoo kale marka waxaa lagu mithaalinayaa qof diintii xifdiyey un bis qur-aankii waa xifdisan yahay axaadiistii waa xifdisan yahay laakiin kama soo saari kara axkaamta ahlu istinbaad ma ahan waana jiraan dad noocaasoo kaleo yacnii xifdiga markay noqotay an xifdigooda uu cajiib yahay nacam laakiin aan istinbaadku saas ku ahayn kaas isaguna waxaa weeyaan marka waa faa'iidou leeyahy waa dhulkaas biyaha dadka u celiyey oo kale cilmigiisaasaa nin walba ka qaadanaya markau ka darsanaya waxaa laga yaabaa nin uu isaga wax baray inuu axaadiista wax kala soo baxo ahlu istinbaad inuu noqdo isaguna marka uu fiican yahay midka marka eh, yacnii kan saddexaad wa mathalu man qof oo kale weyaan tusaalihiisa lam yarfac aan kor ugu qaadin bidaalika kaagaasi ra'san madax aan kor ugu soo qaadin yacnii qofaan hanuunkii nebiga iyo waxyigii nebiga iyo sunnadii nebiga hoodiba aan soo dhihin yacni oon sidaaba madaxa kor ugu soo qaadinba shayga adiga aadan rabin madaxaba ma ogtaha kor uguma soo qaadaysida aan danaynin weyaan marka walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi alla hanuunkiisana aan aqbalin alladii kaas oo ursiltu bihi laila soo diray walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi ilaah hanuunkiisa alladii kaasoo ursiltu bihi aan yani la ila soo diray kan laftirkiisa culammada waxay dhahaan laba qolaha ka baxa ayaa kasoo baxayso gaalka aan diintaba saa usoo feerininba cilmigii nebigana aan feerinin hadyigii nebigana aan fiirinin wax ou ka qaatayba aan jirin waxaa kaloo soo gelaya qofka muslimka ah ee asalka iimaanka haysto laakiin aan cilmi kale iyo damba aan kale hayn banaan isagoo qaybtaanu soo marka xadiidku mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen faquha bidami alqaafi cala almashhuuri qaafka oo la godo weya faquha waqiila bikasriha faqiha ay saara faqiihan waay nin faqiih noqday oo eh, xadiidkiina xifdisan istimbaadkiina leh malakatul istimbaadna leh marka eh, xadiidkan xadiid aada u weyn weeyaan bukhaarina eh, saxiixiisa markuu soo xadiidkan soo saarayey baabu fadli lcilmi ayuu kusoo saaray cilmiga fadligiisa waana ka muuqdaa xadiidkan fadliga cilmiga uu leeyahay mithaalka hadda hanuunka nebiga waxaa lagu mithaalay roob oo biyo ah roob biyo ah, roobka waa biyo biyo ayaa lagu mithaalay biyahana da baahida ay dadka u qabaan waa la fahmi karaa nacam ayb marka waxyiga baahida ay u qabaan baaba kasii muhiimsanba ilaahi subxaanahu watacaala marka waxyiga markuu tilmaamaya laba mithaal laba tusaale ka bixiye tusaalena waa mithaalun maa'iyun wa mithaalun naariyun nacam tusaalena waa biyo tusaalena waa dab dabka waxbaa lagu iftiinsadaa anzala min asamaai maa an fasaalat awdiyatun biqadariha faxtamala saylu zabada raabiya wa mima yuuqiduuna calayhi fi nnaari ibtigaaa xilyatin aw mataacin zabadun mithluhu marna dab baa laga mithaaliyey marna waxaa laga mithaaliyey biyo weliba aayadda qeybteeda hore xadiidkan waa isleeyihiinbanacam alla uu soo samadou biyo ka soo dejinayaa togag iyo meelo dooxooyina iyo galal ayay biyihii ku dhacayaan waadiyadaas marka waa kala waaweyn yihiin nacam waadi kastaa marka waxuu xambaarayaa inta uu la egyahay wahaakadaa waxyiguna saasuu dadka quluubtooda ku yahay togagii iyo quluubtii baa marka ayaa laysku mihaalay biyihii iyo waxaa laysku mihaalay waxyigii nacam marka nin qalbigiisu waa qalbi weyn oo diyaar ah oo u diyaarsan waxyiga waxyi badan buu xambaaraya qofkaasoo kale nin waa yeryahay nin waa dhexdhexaad dalika fadlullahi yutiihi man yashaa marka weliba ibnulqayim baxthi dheer oo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu ku qoray kitaabkiisan la yidhaahdo miftaaxu daari sacaada qofka yacnii cilmiga inuu qalbiga qalbigiisa yacni qalbigu waa maxalka ama meesha cilmiga lagu qaado waay haddii qalbigu marka uunan daahir ahayn diyaar uusan u ahayn qalbi xajari a ah buu noqonayaa cilmina ma qaadi karo nacam sidaasuu leeyahy nacam ayb marka e, sida dhulka loo beero sida dhulka loogu diyaariyo beeraha yaa qalbigana in loogu diyaariyo waxyiga ay tahay nacam walidaalika marka taan waxaad ka dareemaysaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inta aan lasoo dirin isagoo yar waa kii inta la qaaday la dilaaciyey qalbigiisa qalbiga lasoo bixiyey cadkii marka oo shaydaanka uu ku lahaa waatii laga jaray laga nadiifiyey biyo zamzam lagu dhaqay lagu daboolay ee la talay markaas naam xadiiskii muslim iyo keyrkiiba ay werinayeen marka culammadu waxay leeyihin waxyiga markii waxyigu markuu kusoo dhawaayay afartan jir oo gaari rabayna saasoo kalea la yeelay marka taa waxay leeyihin marka in waxyiga loo diyaariyo qalbigiisa loo sii diyaariyo ilaahay sidaa oo u yeelay marka taas dadku hadda waxaa weyan isago nebi nebinimadou ku helay rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam laakiin dadka maxaa laga rabaa marka dadka iyagu ambiyada aan ahayn oo quluubtooda waxaas ay ku jiraan shaydaanka qeybta uu ku aan lagaaba gooyninba adiga nacam maxaa lagaa rabaa marka inaad uun daawo un kusii wada nacam qalbiga iyaa la hor diyaariyaa iyo cilmiga qalbiga in la hor diyaariyaa muhiima nacam waxaan ujeedaa yacni qalbiga haddii uu ilaahay u diyaariya marka hore qalbi yacni daahiroo wanaagsan uu yahay ee cilmiga uu ku dhibco waa miro dhalaa markaas laakiin hadduunan diyaarsanaynoo qalbi xajariya uu yahay waxuma faa-iiday nacam ay oo wixii mar walba way kasoo noqonayaan wاlbaladu طayibu yakruju nabaatuhu biidni rabihi waladii khabuha laa yakruju ilaa nakida athaaminu xadiidka sideedaad can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam mathalii wamathalukum aniga iyo idinka tusaalahaygu waxa uuya tusaalahayga iyo kiinna kamathali rajulin qof oo kale awqada naaran dab shiday fajacala aljanaadibu cayayaanku ay gudagaleen walfaraashu iyo balanbaalista iyo yaqacna fiiha inay ku dhacayaan cayayaanka dabka soo raaco ay bilaabayaan marka inay ku dhacaan dabkii wa huwa ninkuna yadubuhunna uu ka celinayo canhaa xaggeeda wa ana anigu aakidun waxaan hayaan ku dheg wa anigu aakhidun mid haya ayaan ahay ku dhegan bixujazikum gunti bixujasikum guntigiinna cani naari naar xaggeedan ka hayaa wa antum idinkuna tafallatuuna waad baxsanaysaan min yadaya labadeyda gacmood baad ka fakanaysaan oad ka baxsanaysaan rawaahu muslim aljanaadibu naxwu ljalaadi ayaxa oo kale weyaan walfaraashuna hada huwa almacruufu waa midka la garanaya aladii yaqacu fi naar ee dabka ku dhacdhaco waalxujazu jamcu xujzatin weeyaan wahiya macqidu lizaari marada hoose macawista meesha laga xiro ee laga gunto weeyaan wasaraawiili saraawiisha laga gunto marka guntiga haddaba marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka naartii buu ka hayaa wuu kaa celinayaa joog joog buu ku leeyay adigina waad baxsanaysaa marka annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga mu'miniinta naftooda isaga uga haboonba adiga naftaadii waad halaagay haddii lagu daayo laakiin nebiga wuxuu jecel yahay naftaadii inay badbaado sidaa daraaddeed marka sunnadiisii qofka ka tago waa qof nebigii ka fakfakanayo ka baxsanayo hadduu ka baxsadana marka xaggee ku baxsanaya naar unbuu aadayaa nacam alciyadu billah ayb ataasicu xadiidka sagaalaad canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga amara wuxuu amray bilacqil asaabici faraha leefitaankooda wasaxfati xeerada in la leefo ayuu amray wa qaala waxau yidhi inakum idinku laa tadruuna garan maysaan fii ayiha albarakatu fii ayiha e, teedii albarakatu barakada dhexdeeda ay tahay rawaahu muslim ma garanaysaan marka sidaan yeela wa fii riwaayatin lahu idaa waqacad luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa hadday dhacdo wixii uu cunayey falyaakhudhaa ha qaado falyumid ha zuuliye marka maa kaana bihaa waxa ku suganoo min adan wasaqiya ah walyakulhaa ha cuno walaa yadachaa lishaydaani shaydaan yaanu uga tegin marka aduu sunnada unbaa kuu sheegaysa shaydaan sida u cunaayo iyo sida u qaadanayo iyo ilaahay unbaa garanaya laakiin adiga maadaama nebiga uu kuu sheegaya inaad ilaaliso way marka walaa yamsax yadahu gacantiisana yaanu ku masaxin bilmandiili mandiil yaanu ku masaxin oo ama tiishow ama wax lamidka ama yacni mandiilka yaanu ku masixin ayb mara iyo istaraasho iyounu ku masixin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa uu farihiisa ka nuugnuugo oo farihiisa u ka leefa yani fa inahu shaniya maxaa yeele laa yadrii ma oga fii ayi tacaamihi albarakatu cuntadiisa teeda oy dhexdeeda barakada ku jirto wa fii riwaayatin lahu ina ashaydaana shaydaanka yaxduru axadakum midkiinba waa u imaanaya cinda kulli shayin shay kasta agtiisa oo min shanihi ka mid a shay kastoo shanigaaga ka mida shaydaanka waa kula jooga waa ku imaanayaa marka dikriga inaad mar kasto ilaa waddood ku dadaasho si aad keydkiisa iskaga dhiciso iskaga celiso xataa yaxdurahu cinda dacaamihi ilaa uu uga soo xaadiro uga yimaado cinda dacaamihi cuntadiisa agteeda fa idaa saqadat hadday dhacdo min axadikum midkiin ay ka dhacdo alluqmatu luqmadda falyumid ha zuuliyo maa kaana biha min adan waxa ku yaalla ee wasaq ah falya'kulaha ha cuno walaa yadacha lishaydaani shaydaan yaanu uga tegin xataa yacni kulla shayin walidaalika qofku markuu soo gelayo gurigiisa inuu bisinka qabsado markuu ehelkiisa u tagayo inuu bisinka u qabsado iyo adciyadii iyo ducadii nebiga uu dadka baray markuu wax cunaayo bisinka inuu ku bilaabo markuu dhammaysto inuu yeelo yacnii eh, adciyadii soo aroortay dikrigii soo arooray inuu la yimaado alla mahadiyo musqusha markuu galayo kii uu ku galayo inuu la yimaado markuu seexanayo adkaartii eh, jiifka uu la yimaado adiguna adkaarta waa ku daba socotaa mar walba shaydaanna waa waa laba marka waa cadow mar walba kula joogo haddaadan u hubaysnayn marka mar walba adna haddaa isdhigato waa ku legdaha marka nacam waa cadowgaaga adiga hadda maalan dadku waxay fahmayaan shaygan maxsuuska ma ogtahay laba cadowo marka sidaa uun iskaga soo horjeedo isgaadayso ninkii marka mar uun kaafil noqdo waa laga tuuraa soo maaha shaydaanku saas weyn marka isagana nacam laa siyama meelaha tawxiidku ka fogyahay nacam meelaha yacnii tawxiidka uu ka dheeryahay axwaalu shaydaaniyana waa ku badataa nacam wabilcagsi meelaha tawxiidka uu ka fiican yahan axwaasha shaydaaniga way ku yaraataa dikrigana haddaad u fiirsataan waa wada towxiid dhammaantiis haddaad macaanidiisa ku tadaburto waxaad arkaysaa wada towxiid inuu yahay alcaashiru xadiidka tobnaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaama fiinaa rasuulullahi rasuulka dhexdeena ka kacay sala allahu aleyh waali wasalama bimawcidatin waano qaala waxau yidhi ayuha ayuhannaas dadow inakum idinku maxshuuruuna ila allaahi allah la idiinsoo kulminaya tacaalaa sarreeye xufaatan idinka oo cagacad curaatan qaawan qurlan buurye qab ah kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu kamaa sidii bada'naa aanu bilownay awala khalqin abuuristii ugu horreysay dhexdeeda nuciiduhu aan celinayna u celinayna qofkii wacdan wacadnaa daalika waan yaboohnay sidaas wacdan yabooh calaynaa annaga korkeenna ahda innaa annaga kunaa waxaanu nahay faacilina kuwii samaynayaan ahayn alaa hooy wa ina awala alkhalaa'iqi khalaa'iqda ka ugu horreeya yugsaa la arad bixinayo la marshinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ibraahiim weeyaan sala allahu caleyhi wasalam alaa hoy wa inahu sayujaa'u birijaalin rag baa lala imaan doonaa min ummatii ummaddeyda ka mid a fa yuuqadu bihim waxaa loo qaadayaa daata shimaali bidixda xaggeeda fa aquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi rabbiyow asxaabii haa ulaai kuwaani asxaabii weeyaan nacam marka hadde saxaabigu cidda rasmi ahaan oo ugu dhacaayo oo tacriifka saxaabi loo yaqaano kaa isagu marka hadda ma ahan saxaabada nebigana bidca kuma sifaysanin ridwaanullahi calayhim marka suxbadan hadda inay macna iska caama ay tahay oo yani ummadda inay kamid yihiin ummadda saa in loo jeedo shiicadu ayagu marka xadiisyadan oo kale soo qaadanayaan waxay leeyihin waa kan asxaabtu inay diinta bedeleen oo ay gaaloobeen kana u daliila culammadu marka waxay ku xujeynayaan waxay tahay intaan meel kaleba laysla aadin shiicadu waxaa weyan axaadiista aaxaadka ah ma xujaystaanba ayaga nacam mutawaatir oo kutubta ahlu sunnada ku jiraanna maba xujaysanayaanba see marka kan usoo xujaysanayan marka wax aad shalay adig wax aad diid diiday oo aad intaasoo nusuus kumanaan nusuus aad diidda a ku diidday kanna kumanaankaas ku dar marka oo lagu laazimina ayaga marka ayb fa waxaa la dhahayaa inaka adiga laa tadrii ma ogid maa axdatuu bacdaka gadaashaa wixii soo kordhiyeen waxa ay soo darisiiyeen ay la imaadeen wax bidca soo jeedin marka sunnadii bay ka tageen asxaabu rasuulilahina bidca maba ku sifaysnaynba nacam malaguna lagu sifay karo nacam oo in la yidhaha saxaabadaa qof bidciga ku jiray aa khatar waxaadna ku garanay khawaarijta safkooda hal saxaabi waa laga waayey marka saxaabada ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala reer beder ayagu waaba loo dembi dhaafay in badanoo qaar badanoo kamid ah jannada loogu bishaariyey ahlu beecati ridwaan kun iyo afar boqol ay ahaayeen naar ma taabanaysaa layiri ilaahay waa ogaa haddii ay dadkaani wax ay ku dhimanayeen ilaahay waa ogaay hadday gaaloobayaan ilaahay maba dheheenba yacni eh, waa u dembi dhaafay qad kafartu lakum ma unan dhahaynba qur-aankana kuma dhaheen waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhum fa yuqaalu marka waxaa la dhahayaa inaka laa tadrii ma ogid maa axdatuu bacdaka gadaashaa waxay soo dariisiiyeen fa aquulu waxaan dhahayaa kamaa qaala alcabdu asaalixu addoonkii wanaagsanaa sida uu yidhi waa nabi ciise wa kuntu waxaan ahaa calayhim iyaga wa kuntu waxaan ahaa shahiidan mid markhaati ku ah calayhim korkooda maa intii dumtu fiihim aan ku sugnaa dhexdooda muddata dawaamii fiihim ilaa qowlihi alcasiizu alxakiim laga gaaro fa yuqaalu lii waxaa la idhahayaa inahum iyagu lam yazaaluu kama aanay zuulin murtadiina inay yihiin kuwii dib igu laabta calaa acqaabihim ciribtoodii mundu faaraqtahum intaad faaruqdayba muttafaqun calayhi wa waqurlan ay hayra makhtuuniina kuwa aan gudnayn weyaan marka qofka inuu iska ilaaliyo alixdaadu fi diin diinka wax lagu soo darisiiyo halis badan buu leeyahay alxaadiya cashara xadiidka kow iyo tobnaad can abi saciidin cabdillaahi bni mugafal radia allaahu canhu qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka wuxuu reebay can ilkhadfi farganka ayuu reebay ama finiinka nacam farganka ama finiinka nacam ayuu reebay oo baalkan yacni laastiiga inta lagu xiro dhagax yarkaa inta la geliya marka la jiidee dadka lagu tuuro ama gacmaha laga sameeyo nacam faraha labada farood laga sameeyo kaabuu reebay wa qaala waxa uuna yidhi innahu laa yaqtulu sayda ugaar ma dilo neef eh, yani shay ugaar ma kuu soo ugaari karo walaa yanka'u lcaduwa cadowna ma bajiyo oo cadowna ma cabsi geliyo yani cadow kaaga cabsan maayo fargan soo ma garan wa inahu isaguna yafqa'u alcayna isha ayuu tuuraa wayaksiru sinna iligana waa jebiyaa mafaasid laba leeyahay marka fawaa'id ma laha marka shaygu hadduu sheygu hadduusan masaalix baa lahayn mafaasid keliya uu leeyahay waa in layska dhaafaa marka dadkana laga reebaa wa fii riwaayatin ana qariiban mid u dhow libni muqafal khadafa waa fargantay fanahaahu wou ka reebay cabdullahi bni muqafal wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal ly slam nahaa cani alkhadfi rasuulka wuxuu reebay farganka wa qaala waxau yidhi inahaa iyadu laa tasiidu saydan ugaar ma ugaarto uma caada waa u laabtay ninkii faqaala waxau yidhi uxadiduka ana rasuula allahi sal ly salam waxaan kuu sheegayaa rasuulka nahaa canhu inuu reebay uma cudta waad u laabatay takdifu inaad aad fargananayso laa ukalimuka abadan weligaa kula hadli maayo buu yidhi ayb marka waa ku zajrinaa nacam wuu kaga hijroonayaa marka waa hajri oo zajri ah weliba nacam uu ku zajrinaya ku canaananayo ninkaa nacam ayb bal inuu kasoo laabto wa can caabis bni rabiica qaala ra'aytu cumara bni alkhadaab marka hadduu ka toobad keena maaha inuusan la hadlaynin dabcan yacni inta aad sidaan tahay ood sunnada ugu madax adeegeysa sidaan anuma kula hadlayo marka waxaa laga qaadanaya yani qofka ahlu macaasida ama la jahrayo macaasida ee madaxa ku madax taagayo in laga hijroonayo in laga hijroon karo hajri lagu zajrin karo waana kasoo hadalnay hajriga xadiidkii kacab baan uga soo hadalnay Eh, waxaa kaloo laga qaadanayaa sunnada in dadka la baro eh, haddii madax adeyg iyo laga arko kalena <coughs> iyo madaxtaag marka laga arkana in aada loogu adkeeyo oo lagu ad adkaada markaas nacam haddii aad adeyga oo maslaxa ay ka imaanayso wacan caabis bni rabicata qaal raaytu cumara bna alkhadaab baan arkay radia allaahu canhu yuqabilu alxajara isagoo dhagaxa dhunkanayo xajarul yacni alaswada xajarka madow weeyaane wayaquulu uu dhahayo inii anigu aclamu waxaan garanayaa anaka xajarun inaad dhagax tahay xajarul aswadka marka waa midka dawaafkana laga bilaabo kacbada ku dhex yaalo in la dhunkada ay sunno tahay markaa wuxuu yidhi cumar innii aclamu waan ogaha annaka xajarun inaad dhagax tahay adiga maa tanfacu walaa taduru aadan anfacaynin waxna dhibaynin marka caqiidada wathaninimada ee dadka qaar ay u malay karaan buu cumar meeshaas ka eriyaawuxuu <coughs> rabaa inuu yidhaa dhagaxan annaga waxaan u dhunkanaynaa allaana faray oo rasuulkaan uga dayanaynaa sal l slam ee hadda sir gaaroo annaga yacni dhagaxan aan ku caabudayna inaan isaga wax ka rabna ma aha ee inaan isaga marka aan wax ka rabna ma aha ee waxaana inay itibaaca tahay waxaad ku garanaya dhagaxdii qaarna waxaa laleeyahay hala dhunkado dhagaxdan qaarkoodna waxaa laleeyahay hala tuuriyeeye dhagaxa lagu tuuriyeeyo waana dhagax labadaba nacam oo jamrat alcaqaba iyo jamrat lkubraa iyo jamrat lwustaa iyo suqraa waa la tuuriyayaa midna waa la dhunkadaa lama tuuriyayo waa maxdul itibaac marka naam maaha wax oo dhagaxa la caabudaya isaga maaha naam <coughs> inii aclamu waan ogahay anaka xajarun inaad dhagaxta maa tanfacu walaa taduru wlowlaa anii ra'aytu rasuula allahi haddii lala-yahay rasuulka sala allahu aley walowlaa haddii lala-yahay anii anigu ra-aytu rasuula allaahi inaan arkay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama yuqabiluka isagoo ku dhunkanayo maa qabaltuka kuma dhunkadeen muttafaqun caleyhi baabun fi wujuubi linqiyaadi lixukmi illaahi wamaa yaquulu man duciya ilaa dalika wa umira bimacruufin ou nuhiya can munkarin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii wujuubi alinqiyaadi u hoggaansan waajibnimadiisa lixukmillaahi ilaahay xukunkiisa loo hoggaansamo wamaa yaquulu waxa uu oranayo man duciya qofkii loogu yeero ilaa daalika arrinkaas oo warkaale aan ilaahay xukunkiisa waa kani qaado qofkii la yiri waxa uu dhahayo wa umira bimacruufin la faray macruuf ow nuhiya can munkarin ama munkarba laga reebay waxa uu oranayo tii hore marka sunnada in la ilaaliyo ee tanna waxay tahay xukunka alle in loo hogaansamo xukunka alle marka allah soo dejiyey nebigiisana waa caddeeyaa nacam waa kitaabka iyo sunnada marka in loo hogaansamo inqiyaadka xukunka alle loo hogaansamayana wuxuu ka mid yahayba shuruudu laa ilaha illa allah aslul inqiyaad waa in la helo qofka laga helo haddii laga waayo aslul inqiyaad de laa ilaha illahooda maba anfacaysaa markaa inqiyaadkaasina marka waxaa kasoo horjeedo waxaa la yiraahda marka eh, inqiyaadkaasi marka waxaa kasoo horjeeda qofka inaanu hogaansamin ee eh, uu marka eh, tarki ama yacni inuu wixii diido uu ka tago nacam oo aanu yacni inuunan hogaansamin bimacnaa iltizaam iltizaamkii inuu diido oo sharcigu inuu xukunka alle inuu iltizaamo qofka inuuba diidoba nacam hadduu diido xukunka alle inuuba iltizaamo waa ku gaaloobaya nacam soo ma garan hadduu ka tago iltizaamka waa ku gaaloobaya calaa sabiil yacni alibaa oo uga tago amaa calaa sabiil xukunka inuu iltizaamo waa ogolyaha laakiin waxuu uga tegayaa calaa sabiili shahwo iyo wax lamida iyo kale markaas muu ku gaaloobaya nacam marwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa alimaamu almarwasi wuxuu leeyahay adtarku maca alibaa'i kufrun tarkiga yacni hadduu la xiriirsado diidmo waa gaalnimo ilaa ibliisa abaah wastakbara wa kaana min alkaafiriin laakiin hadduunan ibaa la xiriirsanin tarki mujarada qofka oo yani maalan wuxuu ka tegey xukunka allou ka tegey bimujaradi tarkihi laa yukafar ma lagu kufri siinayo nacam bimujaradi tarki hada alxukmi ma ku gaaloobayo ilaa inuu inqiyaadka diido maahan iltizaamka inuu diido maahane marka idan inqiyaadka laftirkiisa asal ee farac kale leh sida sheekhulislaam anasari bnu masluulka uu ku cadeeyey aslu linqiyaadi waa fi lqalbi marka qofka inuu qalbiga horta ka gunto sharciga axkaamtiisa oo dhan inuu dusha u rito runna ay ka tahay markaa kadib haddii uu wax la imaa waayo caajis sameeyo kale iyo waajibaad uu ka tago kale ma laa yakfur nebiyullaahi aadam waxaa la faray inuunan geedda cunin maca daalika yacnii amarkii alla wou ka tegey laakiin laa calaa sabiili libaa ugama uunan tegin calaa sabiili shahwa uga tega ma ma gaaloobin isaga laakiin ibliis calaa sabiili wuxuu uga tegey inqiyaadkii diiday iltizaamkii buu diiday oo wuxuu yidhi see aniga la idhihi karaa saa ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin diidmadaas marka waa ku gaaloobaya qofka shuruuda laa ilaha illa allah buuna ku weynayaa macnaheeda ayb qaala allahu tacaala alla waxau yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim ilaa aakhir ilaaya waa soo marnay wa qaala tacaala inamaa kaana qowla almu'miniina mu'miniinta qowlkoodu wuxuu ahaaday idaa ducuu ila allahi wa haddii alleh rasuul xaggooda loogu yeero liyaxkuma baynahum inuu xukumo dhexdooda an yaquuluu ay qowluhum qowlkoodii samicnaa waan maqalna waadacnaa waan adeecna wa ulaa'ika kuwaadaas hum lmuflixuuna inamaa wax kale ma ahane kaana qowluhum samicnaa wa aطacnaa qowla almu'miniina waaye sidaas baa la dhahayaa an yaquuluudaas antaa iyo ficilkaa masderka laga dhalaaliyo ayaa ismu kaana gelaya nacam wa ulaa'ika kuwaadaasna hum lmuflixuuna weeyaan marka qowlka muslimiinta oo samicnaa wa adacnaa waaba hadalka mu'miniinta lagu yaqaano haddii loogu yeero leeya rasuul inay kala xukumaan wa fiihi min alaxaadiidi waxaa ku sugan xadiidu abi hurayrata almadkuuru fii awali ilbaabi lagu soo xusay qablahu wagayruhu min alaxaadiidi fiihi ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wsalam